imidha cid ku jirto uu raawi ka maqan yahay raawigii maqan marka maxay noqdeen intaasay noqdeen ima an yakuuna mucallaqan aw munqaطican aw mucdalan aw mursalan aw mudallasan aw mursalan khafiyan bas intaas haddii ay mid ka mid ay tahay xadiidka waa daciif sababta loo daciifina cadaala xumo ma eh raawiya meesha ka maqan raawigaasna ma naqaano laa nacrif fihi jarxan walaa tacdiila saasa qaybtii labaad ilaan waxaan soo niriyey imaa lisaqdin aw dacnin dacniga waa kana uma dacnu raawiyo wax laga sheego xumaan waa dacniga qofkii oo la ceebeeya baa la yidhahda ima an yakuuna likadibi raawi in raawiga waxa lagu dacniyey oo lagu ceebay inay been ay tahay ninkan beenuu sheegaa aa la yidhi aw tuhmatihi bidaalika ama beentii baa lagu tuhmaa ayib ayib kadib raawi raawigiyaaba been u bariiray waa shayga ugu xun baa la yidhahda yacni an yatacamad alinsaan alkadib calaa rasuuli illaahi waa shay aada u xun weeyaan xataa bacdu alfuqahaa waxayba jawaabeen ninkii been nebiga inuu ka sheego ula qasdo kafara billaahi maxaa yeele ana hada tashriic min cindihi waa sidaan u ninkii qaanuun dejiyo oo yidhahda qaanuunkan ha lagu camal falaa asaa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiis ka fiican yiro gaal weyn biijmaaci almuslimiin fakadalika alwaadic waxaa weeyaan asoo dhahayo xadiidkii wuu rabaa muslimiinta inuu marsiiyo sow hadalkiisa diin u noqdo marka saasuu ku kufrina bay le laakiin jumhuur ahlicilmi waxay qabaan kaba dembi la qabanayo kan loogu sameeyo asaa ugu weyn baa le waxyaalaha ugu waaweyn uu ka yahay bacda shirki billaahi tacaala dembiyaasha waaweyn uu ku jiro walidaalika nebigu wuxuu idhi inahu l laysa kadiban calaya kakadibin calaa axadikum man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar qolada dhahay waaba gaal naartabaas begelaa baa leeyahay ficlan ninkaas haddaad ilaahay katuu ubatagin jazahiisa waa in naar la geliya laakiin ilaahay inuu cafiyo mooye almuhim markaan imaa likadibi raawi waaba been buu u qasdee marka asbaabta keenta waxaa lagu leeya beenta raawiga waa la koobay waan ka wada hadli doonaa inuu diin la-aan ay tahay ninkii zindiiq ou yahayba dayn diin maba lahaabo yuriid an yatalaaca bisharaaic اlislaam waa tan ugu xun waa zanaadiqa loogu magacaabay qolada ama waxa weeyaan in liأjli tacasubihi madhab ama khawaarij ama muctazila ayid os ayiday yaa waxay ku ximbaaraya waxaa la yidhaha man axaba shay-an ama xubuka lishay yucmiika layidhahda shayga haddaad iska jeclaati marka dambe xaq iyo baatil inaad ku difaacdi baad jecesha wax allaale wuxuu hela buu iska soo qabsanaya ama lijahlin waxaa lagu magacaabaa qole karaamiya la yidhaahda iyo mutasawifa xataa shaarixa qaar buu ka taata waxa weeyaan jaahilnimadooda waxay baleyihiin naxnu laa nakdibu calaa rasuuli illaah inamaa nakdibu lahu nebigaan u been sheegeynaa bay leeyihin nebiga kaanahu sharciga ilaahay asoo dhamaystiro markaasa wax allaale wixii iga la wanaagsanaado dhan sharciga kusoo daraya waxay leeyiin nebigaan u dadaalayna bacdu sidaas oo kalea raggii hijaas dadkiio markay arkeen buu yidhaaheen nin nuux ibna abi maryam in la yidhaahdo majmuuca oo madax u yahay waxaa layidhi adiga aayaadka qur'aanka waa adiga kula aayatin aw kula suurati min alqur'aan wadacta xadiidan fii fadlihaa intay ka keentaa layidhi markaasuu yidhi lamaa ra'aytu nnaasa ishtaqaluu bifiqhi abi xaniifa wa maqaazi abi isxaaq moxamed ibn isxaaqle can kitaabi illaahi wa sunnati nabiyiha aradtu an urakibahum fi kitaab markaasaan beentaan aan u dhigdhigay waa de wax iska cadso uma jeedo ma oga ninkaas inuu aada iyo aad almuhim waxa weeyaan deen nebiga laga sheegaha nasأl اllah subxaanaه watacaala an yucaafina wاlmuslimiina jamiica deen wax laga hadli karaaba ma ah waxaa la yidhahdaa dadka eh, kadaabiinta ana badigood way caqli badan yihiino markay xadiidka beenta sheegayaan way fiirsanayaan wax nawaamiista iyo waxa khilaafsan ma dhigayaan sida badan marka waxyaalo badan oo caqliga as qaadan karo oo isleeda waxaan run weeyaan ama xikam ha ahaato ama mathel ha ahaato ama tajriba cilmiyaha iska noqoto oo macquul ay dadka rumaysan karaan buu xadiidka dhigay almacidatu bayt da yuu kule waa mathel qabla alislaam la isticmaali jira laakiin xaqiiqada markii loo fiiriyo caloosha marado dhan calooshuu ka kaca laakiin akhuuna yuriid an yajcalahu xadiidan haaka kuwana waxaa weeyaan xamqa alayidhah walmuqafaliin laa yastaxyuuna min allahi walaa min khalqihi waxyaala iska kalaam faadi ah ninkan ma'muun ibn axmed musanifka soo sheegooda aqrab xadiidin fi lkadib waxaa la yidhi macruuf weeyaan madhab almuxadisiin waxaa la isku haystaa hal xasan اlbasri xasan ibn abi lxasan ibn yasaar albasri waa la yaqaan ninkaas waa nin zaahidka macruufka o layidhi kaana kalaamu yushbihu kalaam alambiya la yidhi min a'imati الtaabiciina lagu tiriya marka axyaana yarwi can abi hurayra axaadiid mursala weeyaan mar buu le xadaثanaa abu hurayra asoo ula jeedo xadaثanaa qowmuna aladiina xadaثahum abu hurayra marka muxadisiin munaaqasha ku samaynaysa oo maqlo hal samica alxasan can abi hurayra akuunaa gadiba غير حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن سمع من أبي هريرة لا حول ولا قوة نبي قال لها سمع الحسن من أبي هريرة وكذب فاضح جدا وحالي هذا هو أسوأ حديث وضع في الدنيا كحديث الزنادقة وحير إن الله لما أراد أن يخلق نفسه أجر الخيل فلما عرقت خلق نفسه من ذلك العرق يعني شوف إنسان bitaطaawul cala اllahi tabaaraka wa tacaala ilaahay markuu naftiisa inu abuuro doonay farda buu eryi ku markii dhiig dhididka ka yimid dhididkuu naftiisa ka abuuray ilaahay min awaa'il axaadiid alatii ibtudaa bihaa fiiha kitub almawduucaad weeyaan almuhim waxaa weeyaan kutub badanaa laga alifay alwadcu walwadaacuun waa la wada yaqaana alxamdu lilahi tacaala ceeb un naftooda u keeneen mooye islaamku wax kama ayna dhigin ayagoo badanoo axaadiis badanoo run ka sheegan xataa waa laga diiday maadaama beed aan sheegta iska wada qaada waxdana nadaas marka dhibaatay u keentay man istacjala shayئa qabla awaanihi yurzaqu bixirmaanihi sidaasaa la yidhaha ayib marka almawduucaat kitaabka la yidhahdo ibn اljawzi ninka uu leeyahy kitaab almawduucaat mujalad weyn ama saddex mujalad ah kutub badan alaali اlmasnuuca fi اlaxaadiiث اlmawduuca lisuyuuطi tanziih الshariicati almarfuucati an alaxaadiiث الshaniicati اlmawduuca milkatani kutub badan baa jirta oo xadiidkaad ka yaabto oo xunba meeshaasaa yuu ku jira nasأl اllah asalaam aw tuhmatii markan ima an yakun likadib raawi raawigayaa been sheegay aw tuhmatii bidalika beenaa lagu tuhmay waxa weeyaan tuhmatu tuhma waxay ku timaadaa waxyaala wuxuu sheegaya daa'iman caqliga iyo qawaacid alislaam o dhan khilaafsan buu iska sheegaya ama waxaa lagu arkay annahu yakdib fi xadiidi الnaas laguma huba nebiga inuu been ka sheegay laakiin dadkii kale markuu ka sheekayna asoo been sheegaa la arkay marka waxaa la leeyahay ninkii dad kale been ka sheegay inuu nebiga been ka sheega ma fogeen nebiga inuu ka been sheegaa lagu tuhmaya lama goyn kara ogowa diqa fi lcilmi weeyaan lama dhahay nebigu been ka sheega lama dhahay laakin lamaa kadiba fi xadiidi الnaas yukaafu an yajurahu dalika ila اlkadibi calى rasuuli اlahi sala اllahu alيه wasalam almutaham bilkadib kaasaa la yidhahda aw fuxshi kalatihi ninkan diin ahaan ma xuma laakiin waxa weeyaan kaladkiisa aada u foolxun yahay waa gafa hadduu yidhaha meel xumu ka dhacaya fuxshi alkalad waxa weeyaan sidaas aw gaflatii ilowgiisa aada u xun weeyaan hadda wax loo sheegay isla markii way kasii fakanay aw fisqihi waa nin faasiq ah yacni muxaramaadkii yartakib nawaahidii o dhan qaarkeed kala imaano ama waajibaadkii maa yuxaafid ama adiga waxyaala qofkii lagu fisqeeya uu samaynay walow kaana xaafidan maadaama cadaaladii faasiq baa laleeyahay aw wahmihi yani yuxadid calaa sabiili الtawahum saasay ila ahayd saasay tahay wax ma hubno itqaan ma laha marka wahmiga hadduu qaliil yahay waa noo imaan doonaa laakiin wahmiga katiirkaa laga hadlay aw mukhaalafatihi dadkii markay xadiis isla wariyaan asiga gooni buu ka baxa dadkii kalen gooni mukhaalafatu hiqa ama mukhaalafatu daciif waa soo dhaafin labadaba marka mukhaalafa waa maxay dadkii kale buu khilaafaya daa'ima aw jahaalatihi ninkaa maba la yaqaanba raawigaas xadahanaa waxaa la yidhi isxaaq ibn ibnu fulaan ibnu fulaan laakiin man huwa haddii lays weydiiye lama yaqaan aw bidcatihi ama ninkan bidca baa lagu yaqaana bidcadiisa ama shiica ha ahaato ama ictizaal ha ahaato ama khawaarij ha noqoto ama kayrkood ha noqotee bidca un baa lagu haaya waxa weeyaan raawiga waxyaalaha looga hadlay ka mid tahay darajada waa noo imaa doonta aw suu'i xifdihi ama xifdigiisaa xun bimacnaa lam yatarajax jaanibu isaabatihi calaa jaanibi khata'ihi boqol kontan hadduu helo kontanna way ka dhumayaan su-ul xifdi kaasaa la yidhaha ee ninkan hadduu boqolkiiba sagaashan iyo shan uu xifdiyo oy laba iyo saddex hadiis ka fakato dhib mala intaas uu ka fakato unbaa la iska dhaafaa intaas qabda waa la qaada marka faalawalu midka horo oo likadibi raawi ahayd almawduuc baa la yidhaahda haddii in wujida fi اlisnaadi raawi mawsuum bilkadib oo nin kadaab ou yahay xadiidku wariya mawduuca leeyahay mawduuc waxaa layidhahda alxadiid almukhtalaq almuftara calaa rasuuli اllahi sala allahu alيه wasalam ninka kadaabka wuxuu wariyo o dhan xadiidkiisa mawduuc mid adiga aada meel iska degsatay weeyaan oo aan islaamka weliba xadiid maba laga tiriba kaas waathaani midka labaad aladii axadu ruwaatihi mutahamu bilkadib weeyaan matruuk baa laleeyahay isigana hadduu raawiga weli kadaab uu yahay maxaa nidhi mawduuc aw tuhmatii bidalika wahuwa athaani faxadiiثu matruuk wاthaaliثu idaa kaana faxusha halaطhu haalika kaas weeyaan almunkar baa la yidhahda calىa ra'yin munkar laba tacriifan kusoo sheegnay tacriifkii hore nagu soo maray waxaa waaye mukhaalafatu daciifi lihiqa waa munkar baan idhi munkar waxaa kaloo lagu magacaabaa alxadiid shadiid الضacfi wa huwa alxadiid aladii rawaahu raawin faxusha galatuhu munkar a lagu magacaaba walow lam yakun hunaaka mukhaalafa iyo bijirin hadday rabtaan xataa waxaa la yidhaha faxusha galatuhu munkar baa la yidhahda wakada araabicu ay man kahurat gaflatuhu waa soo gelay waalkhaamisu ay man ducina bifisqin marka aladii faxusha galatuhu waladii kahurat gaflatuhu waladii tuhima aw aladii saara faasiqan haaulaaءi الثalaaثa xadiiثuhum munkar calىa qowlih maxaa yeelay lianna xadiidahum shadiidu ضacfi laa yanjabir iطlaaqan labada ka horaysana mawduuc matruuk baa lagu kala magacaabay intaasoo dhan waxaa noo imaan doonta xadiiduhum laa yataqawa haddii xadiidkan mar mawduuc yahay matruuq yahay ama munkar uu yahay sidaas u dhacay le waa sidaasuu u dhacay baale marka uma alwahmu aan ka bilaabi doonaa wbillahi tacaala atawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasalam alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin salى allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin darsigii hore waxaan ku soo dhex jirnay dacnigii raawiga ama duriddii raawiga la durayay oo cadaala xuma ama xifdi xuma lagu duray marka waxaan soo sharaxnay raawigii haddii la yidhaahdo ninkan kaadib weeyaan ama uu noqdo nin mutaham bilkadib ah ama kathiir ama uu noqdo fuxsha algalad ninka qaladkiisa aada u foolxun yahay ama kafladiisa ay aada u xun tahay ama faasiq ah shantaas darajadoo waan soo sheegnay kan hore xadiidkiisa waa mawduuc meel ka soo qaad male midka ku xiga waa matruuq oo waxa weeyaan laa yataqawaa abadan waa wujuudu ka cadamihi saddexda qaybo ku xigto oo fuxshulkalad iyo kafle iyo fisqigana xadiidkooda munkara waaye aydan kadalika laa yataqawaa maxaa yeelay dacfigooda aad u liito oo shadiidi dacfi weeyaan raawiga xadiidka hadduu shadiidi dacfi yahayna ma laa yataqawaa baan niri ayib marka waxaan ka hadlaynaa sababkii lixaad ow wahmihi aw mukhaalafatii aw jahaalatii aw bidcatii intaasaan sharxay marka uma alwahmu wahmigii baa la sharxaya marka in iطulica calayhi haddii lagu ogaado lagu daalacdo bilqaraa'ini calaamayaal iyo wa jamci turuq duruqda oo la kulmiya haddii wahmiga lagu ogaado falmucallal falxadiidu mucallal baa lagu magacaaba markaan wahmigan waxaa loo jeedaa waa wahmi qaliil ah wahmiga qaliilka ah waxaa loo jeedaa haddii uu yahay ninka raawiga wahmi sidiisa wax ka fakanaa maba lahaado nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yaho macsuum a ah mooye saxaabi iyo waman bacdahu nin wahmi uusan ka dhacaynin ma laha walidaalika caaisha radia allahu canha wahamat bacda asaxaaba waxayt inahu lam yakun yatacamadu اlkadib walaakinahu akhطa'a saasay dhehi jirta marka wahmiga waxaa laleeyahay ruwaadka waxaa loo fiiriyaa biqadri xifdihim iyo wahmigooda intuu la egyahay nin khamsata aalaaf xadiid xifdiyey ee toban xadiid ama boqol xadiid ku gafay yutaxamal laakiin boqolkuu ku gafay in la ogaadaa loo baahan yahay marka waxaa la yidhaahdaa sida uu yidhi ninkaa oo kala weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa sida axad aima uu yidhi laa laa acjab min muxadithin yuxadiثu fayukhطi walaakin acjab min muxadithin yuxadiثu fayusiib macnaa xifdigii waa waxaad u adag marka waxaa loo fiirinaya ninkan wahmigiisa iyo maxfuudaadkiisa loo fiirinaya ninkan waxaa laga yaabaa inuu toban xadiid ou baxe waxa dhan u warinaa toban inay yihiin faidaa akhطأ fii halaaثati minhaa ninkan waxaa leeyahy sayi lxifdi weeyaan maadaama tobankii saddex uu ku gafay waa cibro ma laha ninkaan laakiin nin baa alfayn xadiid halaaثata aalaaf xadiid buu xifdisan yahay wa akhطأ fii miئa wa miئatayn yutaxamal marka wahmiga biqadri maa cinda araawi min alaxaadiid wa biqadri xifdiga loo fiirinay marka wahmiga wax ka fakanaya ma laha wahmigaan marka la raadinayo waxaa weeyaan wahmi hadduu u bato fuxshulqalad iyo kafla buu gelaya laakiin wahmi markuu joogo bimacnaa annahu yaxfad ashyaa weeyaan macnihi marka huma alwahmu yani ilowgi in iطulica haddii lagu ogaado calayhi cala alwahmi bilqaraa'ini calaamayaasha iyo wa jamci طuruq ninkan raawi oo waa hiqa laakiin xadiidkan inuu ku gafay waxaa lagu ogaaday qaraa'inta xadiidkan الشhواahد والطرق والأسانيد وأqوال أهل العلم iyo marwiyaaت الشheekh wixii oo dhan baa la kulmiyey markaasaa waxaa la ogaaday raawigan gaar ahaantiisa inuu meeshaan ku gafay marka raawigu waa hiqa walidaalika cilmu اlcilal laa yadkulu ilaa waxaa la yidhaahdaa fi اlaxaadiid alatii daahiruha sixa ruwaadkana waa hiqaat matnigana waa sidaas oo kale oo waa matni saliim marka haddii raawigaas wuxuu ku gafay sidaa lagu garto xadiidkiisa waxaa lagu magacaabaa mucallal baa laleeyahay duruqdii kale markii la jamciyaa raawigan hiqada ee xadiidkan inuu ku gafay imaa annahu zaada aw rawan macnan khaalafahu gayruhu yaa lagu ogaaday marka waxaan leenahay fulaanun hiqa wahima fii xadiidi alfulaani fa xadiiduu markaan mucallal buu noqonayaa oo liannahu khaalafa oo kale yaa laleeyahay marka xadiidkaas waa wahmi baa galay marka waa mucallal marka raawigaas xadiidkaas lagu celiyay keli ah laa yalzam an yuradda baqiyata axaadiidihi macni saas wey taas wahmigii buu musanifka ku sharxay huma almukhaalafatu khilaafkii haddii uu yahay in kaanat hadday tahay mukhaalafadii bitagyiiri siyaaqi xadiidka siyaaqiisoo wax laga bedelo waxaa lagu magacaabaa famudraju lisnaadi fahuwa mudraju lisnaadi weeyaan siyaaqii wax laga bedelo marka anwaac badan iyo kayfiye badan buu hal mithaal hadaad ka garatid waa kugu filan yahay siyaaqii waxaa ka mid eh mathalan nin sheekh ah yarwi xadiidan matnigan kan e biisnaadayni ila الnabiy salى اllahu عalيه wasalam marka labadii isnaad ou xadiidkan ku warinayay ee waxaa laga yaabaa matniga qaarkiis inuu isdheer yihiin ama ziyaado ay ku jirto yaa dhici karto axadu talaamiid lahu baa imaanaya labadii isnaad buu intuu iska dhaafo yuu hal isnaad keliya sheegaya markaabuu labadii matni intuu isu keenay intii isku yihiinuu isku dhammaystirayaa marka matnigaas taqayurka ku dhacay waxay ka timid isnaadkan wax laga bedelay maxana asalkii waxay ahayd isnaadkan tuus in loo wado maca matnihi wa isnaadu thaani maca matnihi saasay ahayd markaa matnigii baa inta laysku keenay hal xadiid laga dhigay intii ka dheeray intii kaleba laysku keenay markaasa hal isnaad keli loo sheegay hada waxaa lagu magacaabaa mukhaalafa baa la yidhahdaa maxaa yeelay tilmiidkan khaalafa shaykhahu fii sawqi اlasaniid waa nooع min alcila baa lagu magacaabaa naftigiisa marka suwartiisa way badan tahay musanifka qaar badanuu kaaga sheegay shaarixa marka uma almukhaalafatu in kaanat hadday tahay bitakyiiri siyaaqi siyaaqo isnaadka wax laga bedelo fa mudraju lisnaadi fa huwa mudraju lisnaadi baa layidhaha isnaad oo laysdhexgeliy idraajka saas waa ayib aw bidamji mawquufin bimarfuucin in kaanat almukhaalafa hadday tahay bidamji mawquufin xadiid mawquuf la dhex geliya bimarfuucin haddii la dhex geliya ay tahayne fa mudraju lmatni fa huwa mudraju lmatni weeyaan haddii waxa laysdhex geliya isnaadkii ma aha isnaadkii waa keli laakiin waxaa lagu daray hadalkii nebiga hadal ahayn baa ama gadaal looga daray ama dhexdaa looga daray ama hodibaa horey baa looga daray idraaj baa lagu magacaaba idraajkaas marka bixasabi almudrij ninka hadalka ku daray niyadiisaa loo fiirinaya nin waxaa weeyaan waa ninkii aan soo sheegno kadaabkii ah weeyaan oo xadiidkii wuxuu badoonayaa wuxuusan nebiga dhihin inuu asiga min cindihi uu ku daro siduu xadiid been u sheegi jiray ba maanta wuxuu leey beentii way kaa soco weysay xadiidkaan dhabta oo nebiga ka socdo bal qayb yar ku dar buu leeyay ninkaas kadaab weeyaan xadiidka weli tii horan usoo sheegnay waay kaa waa laga bax laakiin idraajka sida badan wuxuu u dhacaa ima ana araawi yuriidu an yadkura xukman ثuma ystadilu bاlxadiiثi calى hada اlxukm waxaa lagu mihaalayaa ka xadiiثi abi hurayra asbiqu اlwuduءa weylu lilacqaabi min الnaar yuu yihi weylu lilacqaabi min الnaar min kalaami الnabiy salى الlahu عalيه wasalam weeyaan saxaabadoo mar asigoo ayagoo weesa qaadanaya ee lugta boqonteeda dambe ay kacadcaddahay markuu nebiga arkay baa nebigu wuxuu yihi weylun lilacqaabi min annaar bimacnaa ninkan weysihiisa aan taam yeelin inan lugaha laga cadaabaye ha iska ha iska ogaado weyaan abuu hurayra marka wuxuu doonayaa yajibu cala almu'mini isbaaqu lwudu' inuu yidhaahdo uma ystadilu biqowlihi weylun lilacqaabi min annaar labadii isaga darsan markaas wuxuu yihi asbiqu lwuduu'a fakalaam asbiqu lwuduu'a min kalaami abi hurayra markaas isbaaqaas wuxuu rabaa inuu waajib yahay inuu dariishtay min qowlihi weylun lilacqaabi min annaar marka kaas oo kale waxaa lagu yihahdaa yani liannahu saxaabigu wuxuu doonay xugum inuu sheego xugumkaasuu marka xadiidka usoo dariishanaya marka kaa waxaa lagu ogaan karaa suwar badan waxaa lagu leeyahy waradat min turuq ukraa can abi hurayra asbiqu اlwuduءa faina aba alqaasimi salى اllahu عalayhi wasalama qaala weylun lilacqaabi min annaar tabayana alamru اlآan waxaan ogaanay faina abalqaasim markii la yidhi asbiq lwudu waxay ka hore nebiga ma khusayso marka kaas waxaa lagu magacaabaa mudraj weeyaan laakiin qasadkiisa abu hureere ma ahayn inuu nebiga hadal ku ziyaadiyey waxaa weeyaan hadalkan xukumka sharciga wuxuu doona nebigu inuu hadalkiisa soo deliisho qayb weeyaan qayb kale waxaa laga yaabaa an yaziida axad ruwaat fi اlxadiiثi kalimaatin yuraadu biha aw yuriidu biha tafsiir waxaa weeyaan ka xadiidi caaisha nebiga markii lagu soo waxyoonayo oo kale waxyaala ay sheegto waxaa weeyaan waxay tihi kaana yataxanatu fii gaari xera الزهري أحد رواة الحديث وxuu yihi وهو تacaبد اللياaلي ذawات العدد ninka hadda iska akrisanaya xadiidkaas wuxuu u malaya وهو تacaبد اللياaلي ذات العدد inuu min kalaami caaئشha oo nebiga ficilkiisa ka sheekeynaya inay tahay mana ah laakin الزهري markuu arkay تaxanuثkii kelimada تaxanuث luqa ahaan marka loo fiiriy almutabaadir اlsmi ismiga weeyaan ninka markuu dhaarta galo in khaalafa muqtadaa yamiinihi xanifa baa la yidhahdaa sidaasaa maanta loo malaynaya saaseen looga malaynab wuxuu u fasiray almacna almuraad fi hada almacna fi hada almawqif aw almawdic bikalimati taxanuf markaasuu ufasiray wuxuu yihi wahwa tacabudu allayaali dawaati alcadad hada alkalaam min kalaami الزهري weeyaan laysa min kalaami caaئiشha alati taxkii biha ficl النabiy salى الlahu عalيه wasalam marka kaas waxaa weeyaan tafsiir aa loo ziyaadiye awgeed tafsiir marka waxaa wanaagsan in la yihahda qaala zuhri wahuwa tacabudu dawaati in la yihahda qaarna waxaa weeyaan gadaal baa loogu ziyaadiya wahuwa alakhar wax qaar badan nebiga xadiidkiisa lilcabdi almamluuki ajraani ninkii cabdiga ahaay oo mamluuga ahaay oo ilaahayna adeecay rabbigiisa adoon sayidkiisana adeecay ajraani buu leey marka xadiidka eh, intaas markuu yihi wuxuu ihi eh, lowlaa ani lowla اljihaadu fii sabiili الlahi wa biru umii latamanaytu an amuuta wa ana cabdu markaad bilmamluuki ajraani aada u fiirsat waxaad u malaysaa hadalkan isleeya nebiga hadalkiisa uu yahay laakiin waxaa lagu ogaaday inuusan nebiga dhihin istixaalatu haada alkalaam aw suduuri hada kalaam min الnabiy sal اllahu alيه wasalam waxaa nebiga nebiga waxaa mustaxiil ah baa lagu leeyahay in uu an yatamana an yamuuta wahuwa cabd wahuwa rasuulu اllahi rasuulu rabi اlcaalamiin asigu ah midda kale wa biru ummi nebiga markuu biru ummile nebigiis waxaan ognahay inuusan nebiga hawadiisu uusama fali karin liannahaa maatat qabla bictatihi sala allahu alay w slam waabana ognahay sideed san intuu soo gaar marka waxaan ogaanay ana hada alkalaam min kalaami abi hurayra wahaakada almuhim waxaa lagu magacaabaa hadal oo saxaabi uu leeyahay ama waman bacdahu min annaas idaa udmija waudkila fi kalaami rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam mudraj baa la yidhahda marka mudrajka kutub badanaaba laga alifay oo khatiib albaqdaadi wagayruhu ay ka alifeen oo intii dham oo qaar looga daro o dhan waa lasoo saaray goonigood marka waxyaalaha lagu garta waxaa ka mide eh, waa sida hadda aan sheegnay istixaalatu kownika kowni dalika min annabiy sala allahu alayh wasalam xadiidkaa dambayna oo kale in an yarida almawquufu munfasila can almarfuuci fii mawaadiica ukra oo kale ama culammadii ahlulikhtisaas inay noo sheegto yidhahdeen halkan waa mudraj nebiga hadalkiisa ka mid ma ah almuhim waxaa weeyaan hore baa loogu hadlay waa in lagu darana ma aha nebiga hadalkiisa hadal lagu dooro sidaas ma ah ayib aw bitaqdiimin aw taakhiirin falmaqluub waxa weeyaan hadalkii qaarkiis sawaaءan kaana fi اlisnaadi am fi اlmatni yaa midkii horeyna gadaal baa loo dhigay midkii gadaalayn hore baa loo soo dhigay taqdiim taakhiir saas wa ninkaan moxamed ibnu caliyin intuu ka ahay yaa waxaa la yidhi caliy bnu moxamed baa la yidhi marka kam min aruwaat yarwi tilmiid can abiih fayakuunu tilmiidu hiqa wa abuuhu daciifa way buuxaa muxaabaad ma jirta waxaan islaamka markii la yidhaah annaga aan iskaga tacasubayno wax kasta ma leeyahay nin iyo aabihiiso labow isla wanaagsanaa aabbahana marow hiqa noqona wiilkiyaa daciif marna aabbihii baa daciif wiilkiyaa hiqa waa lawada yaqaana way badan yihin waxaa ka mid a caliyu bnu lmadini shaykhu lbukhaari ninka la yidhaahdo alimaamu النasaa'i fii kitaabihi sunani suqra wuxuu ku yidhi kaana caliya bna اlmadini khuliqa lilxadiid yani ninkaa qiimaha ou leeyahay min aa'imati alqaliiliina almuطaliciina bicilmi اlcilal lagu tiriya bukhaari wuxuu yihi ma staskartu nafsii amaama axadi ilaa amaama caliy bni اlmadini naftayda markaas bay ila yaraataa buu yihi ninkaa markaan arko waa nin aad u cadiim u ahaa ninkaas asigaa ah oo sidaa darajada islaamka ka jooga xadiidka heerkaas ka jooga aabbihiis waa daciif weeyaan marka haddaad maanta eh, aada tiraadid cali bni cabdillaahi bni jacfar weeyaan haddii aad tiraahdo xadahanaa cabdullaahi bni jacfar aad tiraahdo caliga aad ka bedeshid wixii dhan waa wasbedelaya marka eh, qalbi kaasaa lagu magacaabaa xukumkii dhan baa isbedelaya waxyaalaha lagu oo lagu tacni bay ka mid tahay marka raawiga haddii in kaana min caadatihi annahu yaqlib اlasaniid wاlmutuun bacdaha fi bacdin hada yadulu calaa qilati اlxifdi baa laleeyahy laakiin mara aw maratayn hadduu ka dhaca waa laga aqbalaya sida shucba oo kale layidhi kaana yukhti'u fii asmaaءi الrijaal maca annahu min umaraaءi اlxadiid weeyaan laakin lishiddati xifdi bilmutuun kaana yashtahilu biha can اlasaniid marka waxaa laga yaaba murat ibnu kacb kacb ibnu mura inuu iska yidhah waa dhici marka dadkaas kale waa loo saamaxa baa kaa waa markii isnaadkii haddii matniga noqdaanna musanifka xadiidka uu noo sheegay oo kale waa sabcatun yudiluhum اllah fii dilihi yowma laa dila ilaa dilu xadiidkaas bukhaariy muslim ay wariyeen sabcadii waxaa ka mida warajulin tasadaqa bisadaqatin فأkفاaha xatىa laa taclama shimaalhu maa tunfiqu yamiinuhu ile midigtaa wax lagu bixiyaay haakada warada fii صaxiix الbukhaarي laakiin cinda muslim fii riwaayatin xatىa laakiin cinda muslimi fii riwaaya wuxuu qabaa xatىa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu waxaa le inqalaba hada الxadiiث calى axadi الruwaat lihadihi lihada alxadiid oo mafruud maa tunfiqu yamiinuhu intuu yihahdo la rabay buu yihi maa tunfiqu shimaaluhu marka kaas qalbi bilmatni baa lagu magacaaba marka looma fiirinayo raawigaas kownuhu akhطأa fii xadiiثin aw xadiiثayni aw qalba xadiiثin aw xadiiثayn looma fiirinayo laakin hal hada alcamal takarara minhu am la sidaasaa loo fiirinay ayb aw biziyaadati raawin falmaziidu fii mutasil asaniid aw biziyaadati raawin raawi baa lagu daray isnaadka raawi aan ku jirin baa lagu soo daray waxaa lagu magacaabaa almaziidu fii muttasil اlasaaniid waa midkii lagu dheeray oo lagu ziyaadiyey isnaadkii xariiray midkii lagu dheeray weeyaan waxaa la leeyahay waxaa u shardi ah marka xadiidkan aan leenahay raawigaan maziid weeyaan oo isnaadkaana lagu dheeray kuma jiro aan leenahay waa marka bayna waa inuu soo aroora raawigan meesha ziyaadada ku jiro tilmiidkaas oo asiga ka wariyay iyo shaykhuhu an yusarixa bitaxdiid calaa sabiili mithaal ka soo qaado falnafrid maala abu isxaaq asabiici yarwi can shacbi haddii uu yidhaahdo abu isxaaq asabiici can shacbi hadduu yidhaahdo ثuma qaala abu isxaaq asabiici can salamata bni kuhayl can ishacbi hadduu yidhaahdo hadda fiiri laba jid baa soo aroortay marna abu isxaaq wuxuu yihi can ishacbi marna wuxuu yihi can salama can ishacbi buu yihi marka salamadan ma dheeraad miyaa oo isnaadkiibaa wahmi maa ku soo daray oo kuma jira miyaa mase asaa awel ka maqnaa haddaa lagu soo daray weeyaan markan masiid fii mutasil asaaniid aan leenahay waa inuu طariiq kala yimaado yaquulu abu isxaaq sabiici xadaanii shacbi xadaanii shacbi markuu yidhahdo waxaan ogaanaynaa inuusan salama meeshaan ku jirin marka waxaan leenahay salama eh, markuu isnaadkii hore ku soo arooray waxa weeyaan isnaadkaas masiid weeyaan kuma jira xaqiiq ahaan litasriixi abi isxaaq bisamaaci min shaykhihi oo shacbi ah marka sidaasaan leenahay waa lagu dheeray laakiin hadday iska tahay can keliyad ay tahay waxaa dhici karto inuu markii hore munqatica u ahay ee dheeraadkan raawiga lagu ziyaadiy inuu sax yahay taa waxay u baahan tahay in laga fiiriyo raawigan abu isxaaqa waxa ka dambeeyo talaamiidka leeso fiirinaya kuwa raawiga ziyaadiyey kayfiyad u ziyaadiyeen iyo kuwa gooyey yaa muqaaran lagu samayna nooc min cilmi cilal ah lagu daraa si naftiisa ayib أو biibdaalihi walaa murajixa falmutarib baa lagu magacaabaa aw biibdaalihi raawiyaa la bedelay biraawin aakhar weeyaan raawigii meeshaan uu ka ahay maalan isxaaq ismaaciil ibni ibraahim intuu ka ahay yaa waxaa lagu bedelayba raawi kaleba xamaad ibni zayd lagu bedelay ayib marka biibdaalihi raawiyaa raawika lagu bedelay isnaadkan ismaaciil ibn ibraahim baa ku jiro wاlآakhar xamaad ibn zayn badalahu yaa ilaa keenay walaa murajaxa wax lagu kala hormariyo o lagula tarjiixiyana ma laha bimacnaa waxa weeyaan maثala raawigan kuwa ziyaadiyeen oo raawigan keeneen iyo kuwa raawigan keeneen marka la muqaaranay min naaxiyati alcadad walquwa isaga mid bay noqdeen laakiin hadday cadadku kala yaraadaan oy tiqada ku ekaadaan alcadad alakthar huwa alaqwa ama waxa weye cadadki waa egyihiin laakinahum fi lquwa ay ku ekaan waayeen tarjiix laa gelinay laakiin labadii way wada ekaadeen gibigood oo dhan marka waxaa lagu magacaabaa buu leeyahay falmuarib baa laleeyahy muarib waxa weeyaan muarib asarkiisa waxaa la keenay min alibtiraab wahwa alamwaaj baa la yidhahdaa hirka markuu saan isaga daba dhacayo idiraabkaasaa lagu magacaabay tanna waxaa weeye waxaa saas looga magacaabay isnaadkaad qabso isdiraabo mid kalea kuu soo baxaya asiga lamid ah si aad kala yeeshid ma garanaysa taasaa mutarib lagu magacaabay marka idiraabkaas waxaa loo dhaafaa culamaa alxadiid ragga oo shaqadooda dhan ay tahay min yowmi an eh, caqiluu ilaa an yatawafaahum allahu yay habeen iimaani waxay usoo jeedaan muqaaranat ruwaad wa mawaaliidihim wa wafaatihim wa shuyuuqihim wa axaadiisihim wa acdaadihim kullu hada shaqadooda saas ay tahay kuwaas baa kala garan kara marka mudaribkaasaa la yihahda waxaa lagu mihaaliyaa ka xadiid abi bakrin ina fi lmaali xaqan siwa الzakaat wa warada ina laysa fi lmaali xaqun siwa الzakaat labadii way isdiidayaan markaan u nidhi aan kala rajaxnay ruwaadka haloo laabto ruwaad badan baa wariyeen kulluhu mutaqaaribuun fi daraja xataa qaala daara qudni haada xadiidun mutarib buu yidhi wax si loo kala saara ma leh matniga dhan waa la iska dhaafaa marka saas haddii noqo waxaa ka mida ka xadiidi xafsa man lam yujmic siyaama qabla alleyli falaa siyaama lah hada gayru waaxid min ahli اlcilmi minhum albukhaari wuxuu yihi hada xadiidun mutarib liannahu zuhri baa la isu khamsa min ruwaati zuhri min akbari asxaabihi aw min awthaqi asxaabihi rawow canhu wajha wakhaalafahum arbacaة aakharuun wakhaalafahum majmuucaة aakharuun wahaakada xatى qaala wasawaabu ana hada qowl bni cumar الذي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر من لم يجمع الصيام فلا صيام له حفصة مضطرب weeyaan منهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عبد الله بن أبي بكر oo kale yaa rafciyey ninkaas kaliya marka waxaa leey والصواب أنه موقوف والصواب أنه في حديث حفصة مضطرب والصواب أنه qowl ابن cمر baa laleeyahy waxaa loo jeedaa muhimadii waxaa looga jeedaa idiraabka wuxuu ku yimaadaa xasabi ruwaad unbuu ku yimaada da isku darajiin lakala rajixi waayo kaas weeyaan amhiladoodis waa iska badanta ayib waqad yaqacu libdaalu camdan imtixaanan yaa la yidhi waqad yaqacu alibdaalu bedelkii raawi raawika lagu bedelo inuu dhacaa laga arkaa camdan si oo asoo loola qasdayo imtixaana liajli imtixaan mafcuul liajlihi imtixaana min ajli imtixaan in loo in loo bedelaa dhici karta nin sheekh baad u imaanaysaa sidaasay ahan jir ruwaadka a'imada kibaarka marka imaanayaan ay doonayaan in ninkaa wax ka wariyaan way u imaanayaan asoon iska jiraynin baa axaadiid oo asiga ayaa wari jiray baa asaaniideed inta laysugu khaldo yaa laleeyahy sidaan miya haddii insallama oo sidaas waa hadduu yidhaahdo isla markii waa laga tegaa kaana yaqbalu talqiin baa le ninkii wixii loo sheegay iska qaadan jiray naga dhaafi waa laga tegay haddii ninkii kaana mutanabihan amaa xadiidi kada saas ma ahayn adiga raawigaas kuma jira kan kan baa dheeraad ee yidhaahdane ninkan ahlulcilmi weeyaan baa le xadiidka waxaa weyan waa laga qaadanay marka waqad yaqacu ibdaalu bedel raawi raawika lagu bedelay inuu dhaca la arkaa camdan si oo kas ah imtixaanan iyadoo loola jeedo waxa weeyaan qisada mashhuurka eedoo maa facalahu albaqdaadiyuuna bilbukhaari markii uu baqdaad tagay culimmadii reer baqdaad ahay oo min ahli xadiid oo dhan baa ijtimaac u samaysa maanta waxaa la yidhi moxamed ibni ismaaciil albukhaari ha noo soo socda shaabkii laga qiilo weligiis maqli jirnay eh bal maanta aan imtixaanno marka boqol wiil bay u diyaarsadeen boqolkaa waxaa weeyaan oo kullu min ahli ahlilxadiida nin kastaba toban xadiidaa loo dhiibay tobankaas xadiid kulligeed isma laha almatnu hayru lisnaad marka matni aan iyo isnaad aan islahaynaa laysu saaray markuu majliska soo fariistaa la soo nin baa gacanta u taagay islamarkiiba waxaa la yidhi bal xadiidka nooga waran waxaa laysa saaray matni iyo xadiid aan islahayn markaasuu yihi laa acrifu ana xadiidkii kalow sheegay haddana wuxuu yihi laa acrif xadiid kalow sheegay ninkan tobankiisa u dhammaystay kii kalaa ku xigsaday tobankiiba u dhammaystay ilaa ay meeshii sidaas ay ku wada dhammaato dadkii dhammeyn marka way yaabeen waxaa la war ninkan oo aan maqlaynay oo sida ogaanto u xifdiga badnaa maxay ku dhici waysay intaa oo hal xadiid keliya muxuu u sixi baa leeyihi markuu xalaqadii sidaas ku dhammaatay baa bukhaari u hadlay markaasuuri adiga ninkaagaan xadiidkaadii horo aad i weydiisay toban xadiid buu laha soo maah tobankii xadiidkii ugu horreeyey baa layidhi matnigii aad sheegtay isnaadkiisa kaas buu ahay isnaadkaasna ma laha asiga markaas amaa xadiiduka athaani aa la yidhahdaa xadiidkii labaad matnigii aad sheegtay ma ahayn isnaadkiisa kaasuu ahay baa leeyihi amaa xadiiduka thaalith tobankii sidaasaa loogu sheegay kii labaadaa la qabsaday aa layidhi amaa xadiiduka alxaadi cashar baa lihi xadiidkaadii kow iyo tobanaad aad sheegtay matnigiisa isnaadkisaas markaa dadkii dhan waxaa lagu leeyay adcanu lahu biاtaqadum fii hada alfan waa u qireen baa layidhi fadligaas alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi dadka waxay la yaabayaan buu yidhi bukhaari kayfa istataaca irjaaca kulli xadiidin ilaa isnaadihi soo u awooday ay dadka la yaabayan arintaas lama yaabaya buuri waxaa yidhi kaas nin xaafid ah oo aalaaf alaxaadiid xifdisan xataa qaala bilisaanii huwa axfadu mi'ata alfi xadiidin صaxiix wa mi'atay alfi xadiidin hayri saxiix asaaba taas qirtaba ta aniga lama yaabsana buuri laakiin kayfa istataaca inuu awood u helo boqolkii xadiid say u kala horeeyeen inuu keena buur ilaan boqol oo lagu weydiiyey ninkan tobankii xadiid cashwaa-in uguma jawaaban xadiidkaadii hore baa layidhi xadiidkaadii labo kii sidaa looga soo xadiidkaadii toddoba iyo toddobaatanaad saasay ku imaanaysa ilaa boqolkii marka waxaan aad ula yaabsanahay buuri oo ay habboon tahay in la fiiriyo see boqol xadiid si uu kala horeeyeen see ku keenay taasaa wax lala yaabla mooye ama irjaacu kuli matnin ilaa isnaadihi fa mithli الbukhaari laa yustaqrab waana sax weeyaan meesha wax ku jira ayb aw bitagyiirin maca baqaa'i siyaaq haddii ay tahay buu leeyahy fain kaanat waxaa dhan mukhaalafo waay in kaanat اlmukhaalafatu biibdaalihi walaa murajixa lahu falmuطarib wain kaanat almukhaalafa bitagyiirin maca baqaa'i siyaaq mukhaalafadii dad kalead khilaaftay waxaad ku khilaaftay waxaa weeyaan raawi magaciisaad wax ka bedeshay tagyiir maca baqaa'i siyaaq raawigii magaciisa waa joogaa laakiin wax baad ka bedeshay marka falmusaxafu waalmuxaraf baa lagu magacaabay musaxaf musaxaf waxaa la yidhahdaa in kaana tagyiiru mutacaliqa biالnaqd haddii dhibacda wax laga bedelo haddii waxa ninkan uu dadka ku khilaafay dhibac ay tahay waxaa lagu magacaabaya xadiidkiisa haadaa xadiidu musaxaf baa laleeyahy maalan ka soo qaado surayj baa ninkaan la yidhaahda surayj haddii nin intuu yimaado ou shurayx ku magacaabo shurayx hadda labadii isimkii waa jooga siyaaqiisi waa jooga qoraalkii laakiin waxaa weeyaan dhibacdi buu ka bedelay oo siinkiina shiin buu ka dhigay jiimkina xa buu ka dhigay waxaa lagu magacaabaa musaxaf baa la yidhahda musaxaf baa la yidhahda ayib waxaa weeyaan waagii hore taas oo kale aad bay u badnaa jirta meelaha ninka raawiga ama muxadidka lagu ikhtibaaraa la yidhahda waxaa laleeyahay waxaan tasxiifka iyo taxriifka ay galaan min naaxiyati luga laguma haleeli karo oo ninkan sureej inuu yahay io sureex carabiya haddaad baratid balaaqatuhaa wa wa ma yukfiruka maxaa yeelay ninkan sureejna waa lagu magacaabi karaa shureexna waa lagu magacaabi karaa waxay u baahan tahay addiqatu waannaqlu waassamaac ee wax lagu ogaan kara cilmi aada barate ma aha laakiin in icraab la khalda iyo kelimadan carabiga in la toosi iyo wax baa lagu baran karaa ayib haddii haddii ay tahay marka takyiirkaas fii maa yatacallaq bishakli oo shaqalka ah shaqalka haddii wax laga bedelo waxaa lagu magacaabaa muxaraf baa la yidhahda shaqalkii baa wax laga bedelay mahalan yasiir iyo yusayr oo kale aad isku dartay hadda qoraal ahaan waa isku mid xuruuftii wax ma aadan ka bedelin shaqalkeeda laakiin waxaad bedelay shaqalkii kanna waa musaqar midkanna waa mufaham weeyaan waxaa laleeyahay waa muxaraf haddaad shaqalkii wax ka bedeshid waa muxaraf weeyaan haddaad nuqadka wax ka badeshidna waxaa lagu magacaabaa musaxaf labadaba waa ceyb in takarara min araawi wuquucu dalika yuraddu xadiidu min ajlih amaa kownuhu yaqac minhu waaxid aw fii waaxidin aw ithnayni fayutasaahal ayb walaa yajuuzu tacamudu tagyiiri اlmatni biالnaqsi wاlmuraadifi ila licaalimin بما يحيiل المعاaنيa ayب ولاa يجuuز waxaan banaanayn lw مصنف uu leeyahay تacamد تغyiir الmتن matnigii waa hadalkii nebigii in wax laga dooriyo in loo qasdaan bannaanayn walaa yajuusu tacamudu takhyiiri اlmatni xadiidkii nabiga hadalkiisi ahay in la dooriyo in loo qasda ma bannaano binaqsi lagu dooriyo in wax laga yareeyo iyo walmuraadifi mid asiga lamid ah dahaba iyo kharaja oo kale muraadif laisku yidhahdo marka in wax laga yareeyana ma bannaano kelimadii nebigu uu yidhi kelima lamid ena in lagu bedelo ma bannaano hadday dhacaysa ilaa licaalimin mooye nin og bimaa yuxiilu lmacaani macaanida waxa doorinay ku doorsoomaysa nin og mooye nin kale inuu saas ku kaca ma banaano bimacnaa in kunta xaafida muطalican biاllugati tacrifu maa yataxawalu bihi اlmacnaa wayatagayar marka waxaa bannaan haddii aad kari weysa kelimadii nebiga ahay saad u keentid kelimada la macna inaad keentid baa yaa kuu bannaan bimacnaa waxaa lagala jeedaa markaad asalkii naskii aad qaban weysaa lagala hadlay ee adoo awood u eleh tanna waxay aheedaa lagu leeyahy qabla tadwiin alaxaadiid unbaa laga hadlayaaye maanta mutuuntaas meesha ku qoran baan aniga min cindii wax ka bedelaya lagaama yeelay laakiin midda laga hadlaya waxay tahay waa mid wakhtigaa jirtay duruuf oo axaadiid la xifdin jiray waa matnigii nebigaad rabtaa way kuu caddahay laakiin lafdigii kii uu ka yahay ma garanaysa marka yajuusu an taxtaada wa tastacmila lafdan yuwaafiqu daalika allafd bilmacna way bannaan tahay baa layidhi laakiin waa inuu ninkaa sidaa yaqaano wa ilaa waxaa laga yaabaa inaad nafyigii ihbaat u bedeshid ihbaatka nafyi aad ka dhigtid oy dhibaato weyn meesha ka timaada baa dhici karayso ayib marka sidaa weyaan marka waxaa lagu magacaabo waxaa jira wax la yidhaahdo taqdiicu laxaadiid waاkhtisaaruha xadiidkii oo dheer oo qeyb laga gaabiyo iyo taqdiic waxa la yidhaahdo xadiidkan dheer baa waxaa weeyaan waad qeybinaysaa waxaad u qeybinaya xadiidkan waxaa laga yaabaa nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu khudbo meel ka akriyo kalaamkiisaas qaarkood yatacalaq biالطahaara wاlآakhar biاlbeyc wاlآakhar fi اljihaad wالthaani fi اldimaa wالthaalith fi xuquuqi اlmuslimiin hadal dhanoo meel isugu keenay marka ninka musanifka wuxuu heli karaa inuu xadiidkaas dheer intuu u yimaado bacda an yarwiya biasaaniidihi inuu qeyb kastaba inuu qeyb ka sheego jihaad markaad joogtid qeybtii jihaad kaga munaasabka ah aad kaga sheegaysaa ma hada maa yafcaluhu bukhaari xadiidkii oo dheer baa waxaa laga yaabaa inuu maa yuqaarib akthar min hamsa وعishriin mara inuu soo celiyo marka asoo uu fiirsanaya xadiidkaas qeyb kastaba meesha ugu munaasabta ay ku sheega inta kale waa goynay marka kaas waxaa lagu magacaabaa taqطiic aa la yidhahdaa taqdiicu alxadiid calaa calaa xasabi alabwaab ikhtisaar baa jir meel kale ku sheegi maysid in adiga in baad ka sheegaysaa keli ah intii kale waaba iska dhaaftay hadday tahay intaas aad meesha sheegtay annahaa laa tatacallaq bimaa xudifa laa ba'sa cinda jumhuuri ahli اlcilm laakiin waxa wanaagsan in lawada sheegay gibigood oo dhan walidaalika bukhaari waxau sameeyaa xadiidka marka qaarkii intuu qabsado gibigiisu wada sheegaya uma bacda dalika yuqatic taqطiica wayakhtasiru calaa xasabi اlabwaab saasuu sameyn baynamaa muslim la yأti الxadiiث walow kaana طawiila yadkuru fi makani waaxid wayadkur lahu jamiica asaaniidihi fii huna uma laa yuciiduhu ila الnaadir marka waxaa ley min naaxiyati sawqi اlasaniid wاlxifaad calى alfaadi الruwaad muslim yafuuq calى الbukhaari min naaxiyati اlistinbaaط min alfiqhi wa quwati الrijaal wa quwati اlاtiصaal bukhaari baa ku sarey min naaxiyati sharطi صaxiixa saa ku sarey laakiin min naaxiyati ta'liif iyo ninka mubtiga mubtadi a u sahlanaanshiisa oo loo sahlado asiga yaa iyo muslim baa u ron hadda tasawar man mina yatawaqa xadiid ibni cumar xadiid inani irtaqaytu fوqa beyti xafsata radia allahu canha fara'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam yastaqbilu beyt اlmaqdis wayastadbiru اlkacba xadiidkaas fii kitaabi اlwudu buu ku sheegay bukhaari waa kawa munaasib u yahay laakin acaadahu fi kitaab alkhumus yani khanaa'imta meesha la qeybinayo xadiidkaas ma munaasabatu bihada almawduuc wuxuu doonayaa yuriidu inuu bukhaari usoo deliishto beydkaas xabsa ee nebi cabdullaahi bni cumar uu kor ka fuulay inuu ahaa buyuudkii nebiga calayhi salaatu wasalaam khanaa'imtii maalkii maalul a la dhihi jiray uu nebiga qaadan jiray qismi uu ka qaadan jiray kaana yadakhiruhu liahlihi hada daliil calaa ana xabsata ana hada almaal الذي أخذته من النبي ملكته بهذه السورة وااstinbaad aada u fog weeyaan marka sidaas buu meelo badan yuu doonaya inuu usoo qaato bukhaari marka waxaa layidhahdaa fiqhu اlbukhaari fii taraajumihi daa'ima ayb marka wuxuu leeyahay fain khafiya almacnaa macnihi haddii uu qarsoomo xadiidka lafdigiisii waxaa waaye lafdi aan la garan karaynin oo gariib ah ayb اxtiija ilىa sharxi اlgariibi wa bayaani اlmushkili اxtiija waxaa loo baahdaa buu yihi ilaa sharxi اlgariib haddii xadiidkii alfaad ay ku jirto alfaadaas macnaheedii aad garan karaynin sidii hadda taxanuf iyo wixii lamid oon soo sheegaynin waayo haddii ay ku jirto waxaa laga yaabaa markaas waxaa loo baahan yahay kutub اlgharaa'ib kutub baa jirta oo ka shaqaynayso axaadiidta nebiga kelimaadka macnaheeda la garanaynin fasirto oo kitaabka ugu wanaagsan kitaab haddu lix mujalad ah ou leeyahay ninkaa ibnulma'athiir ninka liira uu leeyahay ee lagu magacaabo annihaaya fi gariib alxadiidi waalahar waxa weeyaan rataba alxuruuf alaa calaa xuruufi almucjam يعني كل الكلمات الغريبة الواردة في حديث النبي المبتدئة بالهمزة meel buu ka wada bilaabo haddana uma alatii tabtadi bilba wahaakada marka kitaabkaas aad buu qiimo badan yahay marka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam kalaamkiisa waa kalaam sahl oo aad oo loo fahmay gaaliban gariibka wuxuu ka dhacaa alruwaad waxa weeyaan carabti waagaas markaad u fiirisid kalaamkay ku hadli jireen iyo nebiga hadalkiis wax isku dhow ma ah axaadiista markaad akrinaysa maxaa kaa sahlanaan badan bal akri ashcaartii carabta waqtigaas oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay isku akrin jireen bal akri hal kelima maka fahmayso marka waxaad waad fahmaysaa nabiga hadalkiisa kayfa kaana sahlan a nin cubayd ibni cumayr la yidhaahdo yaa maalin waa nin taabici kabiir weeyaan cabdullaahi ibni cumar oo meesha fadhiya yow yow sheegi yuu hadlay markaasuu yihi munaafiqa wuxuu la mid yahay mithla ashaati bayna rabadayni sidaas wuxuu la mid yahay buu yidhi ninka munaafiqa ah hal shaata oo hama hal reefoo ari ah oo laba ari u dhexayso marna intuu orad minta u orad munaafiqana saas waa bayna alkufaar wamuslimiin unbu dhex ordaya marka bayna rabadayni buu yidhi cabdullaahi bni cumar baa wuxuu ihi bayna qhanameyn dhe ninkii cubayd bni cumayr waa dhirfay markaasuu ihi rabadayni wa qhanamayni sawaa ninkii cubaydka ah, ah cubayd ibni cumayr baa saas labadabu waa egyihiine maxaad iigu diidaysaa buuri bal hadda fiiri cubayd ibnu cumayr yastacmil lanaa kalimata rabadayn baynama arasuul sala allahu alيه wasalam markaasuu cabdullahi bn cumar wallaahi lowlaa anii samictu rasuul اllahi sala اllahu alيه wasalam bayna qaala bayna hanamayn lam aruddahu calayka buuri nebiga haddaanan ka maqlin bayna hanamayn inuu yidhi kuma celin lahan laakiin nebigan ku maqlay markii tacasubii lilnabiyi ijcalunii an arudda calayka mahmaa kaana darajatuka qawiya marka hadda fiiri ninkaas wuxuu doonay inuu noo wariyo rabadayn baynama rasuulka muxuu yihi hanamayn iyo ayumaa ashal hanamayn baa sahlan marka waxaad ogaanaysaa mucdam alalfaad algariiba alwaaqica fi lxadiidi atat min ayna min bacdi ruwaat ayb fain khafiya almacnaa marka xadiidkii macnihiis hadduu qarsoonaado ixtiija waxaa loo baahdaa ama ixtiija waxaa loo baahdaa ilaa sharxi lgariib wa bayaani almushkili iyo midka ishkaalka ay ku jirto la cadday mushkilka waxa weeyaan alfaad ahaan waa sahlan tahay mushkilka alfaad ahaan waa sahlan tahay laakiin macaani ahaan baadan u fahmayn xadiid waxaad arkaysaa lafdigiisa oo kelimo kelima haddii loo fiiri wax gariib ma leh laakiin macnaha guudoo loola jeedo yaadan garan karaynin taas mushkil baa la yidhahda xadiidkan macnahu mushkil baa laleeyahay haddii laakiin xadiidkii macnihiiska sahlaya lakiin kelima gariib in lagu sheegay u baahato waxa weeyaan waxaa lagu magacaabaya markaas gariib baa laleeyahay ayb ثuma الجahaalة wa sababuhaa ana الraawiya qad takhiru nucuutuhu fayudkaru bغayri ma اshtahara bihi لغarض wasanafuu fiihi almuwadixa buu uma aljahaalatu hadda waxaan soo sheegnay tii hore un baan daba soconaa bal u fiirsi intii hore musanifku noo soo tiriyey aw wahmii aw mukhaalafatii oon ka soo baxnay aw jahaalatii baan hadda sharxaynaa markaasuu uhi jahaaladii waxaa jahaalada keeni karoon sababteed ay tahayne anna araawiya ninka raawigaa qad takhuru nucuutuhu sifaadkiisa inay badataa laga yaaba oo fa yudkaru lagu sheego ama fa yudkara waa la dhihi karaa bigayri ma اجhtahara bihi waxaa lagu yaqaan waxa ahayn in loo sheego ligaradin min alaqraad yacni dan oo ninkaas oo ku magacaabay dan uu ka leeyahay waxaa laga yaabaa buu ku leeyahay in raawiga la garan waayo xadathanii fulaan baa lihi fulaankii waaba la garan waayo marka asbaabta keenta way badan tahay waxaa ka mid eh ninkaas asiga magicii lagu yaqiini maayo maca kalaaba loo bixiyey musanifku wuxuu ku miihaalay ninka lagu magacaabo eh, moxamed ibni saciid ibni bishri ninka la yihahdo alkelbi waa nin oo eh, macruuf almasluub baa la yihahdaa waa nin kadaaba dee intuu soo banbax marka qola beenloodhin ahaa asigii ka dambeey markaasay toban magac u bixiyeen mar waxaa lu leeyay moxamed ibni saciid ibni bishri mar waxaa leeyay moxamed ibni bishri waana runoo aabihiis maahn jadkiisaa loo nisbey mar waxaa la leeyahay eh, abu saciid mar waxaa leeyahay abu hishaam mar waxaa laleeyahay eh, abu fulaan mar waxaa leeyahay moxamed ibni saa'id kulluhu waa asigay magacyaalkaas dhan marka haddii lagu yidhaha maanta xadathanii abu nadrin war abu nadrin ayuu yih moxamed ibni saciid haddii almasluub la waad garan lahayd laakiin jahaalada la aqooni waayo maxaa keenay magaca loo aqoonin haba iska lahaadee oon loo aqoonin baa lagu magacaabay marka waxay keentay in asiga la garan waayo marka waxaa lagu magacaaba ka eh, jahaala waa sabab min asbaabiha uma aljahaalatu wa sababuha ana araawiya qad takhiru nucuutuhu magacyaalkiisa ama sifaadkiisa badanay fayudkaru waxaa lagu sheegaa bigayri ma ishtahara bihi waxaasna ku shuhroobin liqaradin dan laga leeyahay dantii waxaa imaan karto ninkan beenlowga ah in la qari la rabaa waxaa leeyahy intii beenta lagu garan lahay in la yidhaha ninaan aqaana isnaadkan ku jiro ninka majhuulka ah wuxuu ka fiicanya ninka oo beenta lagu yaqaano ka fiicanya maxay ninkaa markuu majhuul iska yahay inuu inuu majhuul iyo beenow in runyay la kalama yaqaan laakiin nin been lagu yaqaano waa ka fiicanya ayib wa fiihi waxay ka sanifeen buu yidhi almuwadixa kutubta lagu magacaabo almuwadix liawhaami aljamci watafriiq kutubta laga maga oo lagu magacaabay yaa laga alifay buu yidhi alafuu manaa sanafuu bimacnaa alafuu almuwadix liawhaami اljamci watafriiq lilkhatiib اlbagdaadi waxaa la samaynaa raawigaana meesha lagu dhigaya marka waxaa lagu sheegaa wax allaale wuxuu magac iyo koofaar iyo kunye uu leeyaha meesha lagu sheegaya waxaa lagu leey ninkan intaas uu leeyahy meel kastoo kugu yimaado intaas ma ka baxsana marka meeshii baaba dhibti looga baxay walowba lagu rafaaday laakiin waa looga waa looga baxaya ayib waqad yakuunu muqilan raawigii waxaa dhici karta asbaabta jahaalada keentay inaysan ahayd nucuudiisa ma badanin laakiin qad yakuunu muqilan nin axaadiid yar wariyey ninka sheekha markuu boqol xadiid laba boqol saddex boqol afar boqol ou leeyahay tulaab badan ba uu imaanayso tulaabtii markaan alqudaama wاlmutaakhiruun wاlmutawasituun ninkii waa la baranaya ilaan cilmi uu leeyahay baa loo yaa loo yaqaanaay ninna laba xadiida uu leeyahay meel yaro goonni buu ku jira marka wax yaqaana malaha laba qofoo saddex qofoodaa wax ka warinay haddii la magacaaba si lagu garta ma laha asbaabta jahaalada keentay waa maxay lianna riwaayatahu lilaxaadiidi qaliila wax yar buubu warinay wabittaali lam yashtahir biriwaaya walam yacrifu talaamiid taasaa marka waxay noqotay sabab min asbaabi jahaalatihi taas bay noqotay baa le wasanafuu fiihi waxay ku alifeen baa laleeyahay alwuxdaan kutubta la yidhaahdo alwuxdaan kuwa keli keliga yani waxaa weeyaan alruwaat aladiina lam yarwi canhum ilaa waaxid aa laleeyahay wax wax ka wari male ilaa nin keligiis mooye ayib asbaabta keenta laakiin ninkan hadduu hal raawi ka wariyey wamaca daalika curifa fiihi bijarxin aw tacdiil ma la dhahayo majhuul lama dhahayo laakiin hal raawiyaa ka wariyey laa yucraf fiihi jarxun walaa tacdiil markaa ninkaa majhuul baa laleeyahay aw laa yusamaa maba la magacaabinba ikhtisaaran min ajli ikhtisaar asagoo lasoo gaabsanayo yaanba la magacaabin ninkii si loo wada xadahanaa fulaan can fulaan can rajulin aa lagu yidhi can rajul adiga meel u raac markaa rajul markii la yidhahda mubham baa lagu magacaaba isnaadkaas munqatic ma aha waayo isnaadkii waa xariiraa laakiin ninkii magiciisa laguma sheegin waa la ibhaami waa la qari magaciisa can rajulin can cami fulaan can ibnati fulaan aa lagu yidhi gabdho badanna waa leeyahay mubham baa lagu magacaabay wa fiihi lmubhamaat waxaa lagu alifay baa lagu leeyahay oo laga sanifay